بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو عثمان قال أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله alxuruufu اlusuul waالzawaa'id xuruufta usuusha ah iyo xuruufta zaa'idka ah alusuulu cinda ahli الsinaaca dadka aqoonta u leh tasriifka usuushu agtooda waxay ka tahay yani usuusha waxay u yaqaanaan ahlu الsinaaca waa dadka aqoonta u leh sarfiga dadka farsamada yaqaana markaa sinaacadu waxay noqon kartaa sinaacatu tasriif sinaacatu annaxwi sinaacat alcaruud waalqawaafi usuulu fiqi bay noqon kartaa xadiidka iyo musطalaxiisay sinaacadu iska noqon kartaa hadda sinaacada marka wuxuu ula jeedaa ahli sinaaca ahli tasriif dadka sarfiga yaqaana usuushu agtooda waxay ka tahay cibaaratun waa wax ka dhigan can ilxuruufi xuruufta ah, allatii xuruuftaasoo talzamu lkalimata kelimada laasime fii kulli mowdicin meel kasta oo min tasarufiha tasarufkeeda ka mid ah maadi ha ahaato ficil hadduu yahay mudaaric amar isim faacil isim mafcuul masdarka ama miimi ha ahaado ama miim iyuusan ahaanin ismu zamaanka ismulmakaanka waxaas oo dhan mawaadicdaas oo dhan xuruufta laasimta mar kasta baa waxaa la yidhaahdaa alxuruuf اlusuul xuruufta usuulsha a la dhahaa oo tusaale ahaan akala hamzada iyo kaafta iyo laamtu marna dhici maayaan ama maadi ka dhig ama mudaaric ka dhig ama isim faacil ka dhig ama isim mafcuul akala waa ku jiraan saddexdoodii ya'kulu waa ku jiraan saddexdoodii aakil waa ku jiraan ma'kuul waa ku jiraan ma'kal waa ku jiraan aklan waa ku jiraan soo ma aha marna dhici maayaan saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa alxuruufu اlusuulu allatii talzamu اlkelima waa xuruufta kelimada laasimta fii kulli mowdicin meel kasta oo min tasarufa tasarufkeeda ka mid ah ama maadi ama mudaaric ama amar haddii isim yahana de tasarufkiisu wuxuu yahay marka la tafniyeyna iyo marka la jamcina iyo marka la taskiirina iyo marka la nisbayna asma tasarufkiisu waa kaas hadduu isim yahay oo jaamida yacni ilaa an yuxdafa in la xadfo maahana shay-un shay oo min alusuuli usuusha ka mid ah takfiifan takfiif in loo xadfo maahane way dhici kartaa xuruufta usuusha ah mararka qaarkood liajli takfiifi in loo xadfo way dhici kartaa soo ma aha way dhici kartaa ow licillatin caaridatin ama cillo caaridaa darteed in loo xadfo maahane liannahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu ahaana xarafkii lidaalika liajli takfiifi walcilati alcaarida takfiifka iyo cillada caaridada ah darteed buu wuxuu u noqonaa fii taqdiiri ahabaati fii taqdiiri اlwujuudi kaannahu mawjuud inuu joogan yahay buu ka dhigan yahay haddii takfiif loo xadfo ama haddii loo xadfo maxay licilatin caarida haddii loo xadfo kaannahu mawjuudun buu ka dhigan yahay marka laasimid la-aanta kelimada uusan laasimin ama dhicitaanka kelimada uu ka dhacay tusin mayso inuu zaa'id yahay ma tusinayso liannahu kal mawjuudi buu la mid yahay isagoo jooguu ka dhigan yahay ilaa an yuxdafa shayu min alwusuuli takfiifan takfiifkaas maxaa soo hoosgelaya ma taqaanaa waxaa soo hoosgelaya waxaa soo hoosgelaa tusaale ahaan abun iyo akhun iyo xamun iyo damun iyo yadun iyo wixii laga xadfay liajli takfiifi loo xadfay licilatin caarida kuwa loo xadfay maxaa ka mid ah licilatin caarida waxaa soo hoosgelaaya wacadda waawdeeda markii mudaarica la joogo yaa ciidu sow lama dhaco waawdaas waa la jaraa licillatin tasriifiyatin baa loo jara oo ah liwuquucihaa saakina bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin licillatin caarida baa markaas ee aloo xadfay waxaa kale oo la mid a qaadin ya-deeda laamul wuu xadfan yahay oo maxaa loo jaray licillatin caarida oo maxay tahay iftiqaau saakinayn kaannahu mawjuudu marka inuu joogu ka dhigan yahay ilaa an yuxdafa in la xadfo shay-un min alusuuli takfiifan liajli takfiif in loo xadfow licillatin caarida cillad oo soo korartay cillad tasriif yuu ka wadaa laakiin haddii xarafku uu yahay zaa'id waa iska dhacaa isagu licillatin caaridana udhici maayo litakfiifina udhici maayo isagaa iska dhacayaba sida ya'kulu ya-deeda oo kale markii maadigaa joogta kala soo dhihi maydid ya-dii ma dhacday mise ma dhicin ya'kulu ya-dii ku jirta waa dhacday oo tasarufkii ficilkan mid ka mid ahoo maadiga ah ay ku dhacday isimka faacilna way ku dhacee daari marka dha dii kuma jirto laakiin dhicitaankeedu liajli takfiifna ma aha licilatin caarida ma aha saa daraaddeed adaasi waa zaa'id marka liannahu yakuunu maxaa yaele xarafku wuxuu aanaa lidalika takfiifkaasi iyo cillada darteed haddii loo hadfo fii taqdiiri habaati inuu joogan yahay buu ka dhigan yahay markaas waqad ixtaada tasriifiyuuna dadka sarfiga yaqaana waa dadaaleen fii simati daalika asalka sumadayntiisa iyo calaamadayntiisa way ku dadaaleen daalika wuxuu ku dhaca haddee usuushay ku dhace xuruufta usuusha ah asalka calaamadayntiisa bay u dadaaleen oo maxay sameeyeen bian qaabaluu bihi asalkii bay waxay ku aadiyeen fi tamhiili wasan saaritaanka oo min alficli ficilka wasanka laga saaro ficil keliya hadda kadimaan hadduu isim buu iska noqonaye iyo walmuwaasanati lahu miisaan saaritaankiisa waxay ku aadiyeen faa alficli wa caynahu walaamahu bay ku aadiyeen xuruufta usuusha ah see lagu gartaa waxaa lagu garan karaa uu leeyahay markii miisaan la saaro miisaanka marka la saaraa xarafkan asalka ah fa buu ku aadaa ama cayn buu ku aadaa ama laam buu ku aadaa uu ku leeyahay saddexdaas mid kamida marka waa inuu ku aado hadduuba asal yahay bian qaabaluu bihi asalkii waxay ku aadiyeen fi tamtiili wuxuu ka wadaa miisaan saaritaanka in badanoo ka midana waa aragteen soomaa asagoo dhahaya mihaalu haadihi اlkelima mihaalu hadihi اlkelima muxuu ka wadaa wasnuhaa wasankeedu ka wadaa marka tamkiilkan iyo muwaasanadan uu isku cadfay labadoodu waa isku mid wuxuu leeyahay bian qaabaluu bihi asalkii waxay ku aadiyeen fi tamhiili miisaan saaritaanka oo min alficli ficilka miisaanka laga saaro iyo walmuwaasanati lahu miisaan saaritaankiisa asalkii miisaanka la saaro lahu asalkiibu u laabanaa la soco waxay ku aabiyeen faa alficli wa caynahu cayna alficli walaamahu bay ku aadiyeen marka haddii xarafkani uu fa ku aado ama cayn uu ku aado ama laam uu ku aado markii miisaanka la saaraa waa asal markaas haddee fa'dii caynta laamtana waa taqaanin almiisaanu atasriifi baa la yidhahdaa miisaanka tasriifiga ah fa iyo cayn iyo laam haddii akala lagu yihaahdo xuruufteeda mawsuula mise waa zawaa-id miisaan baa saare markaasa waxaa leeda akala wasankeedu waa facala soo ma aha hamzada marka maxay ku aaday fa faaulficli ku aaday kaaftana caynulficli laamtana laamulficli idan saddexdoodaani waa wad usuul waaye ilan fa iyo cayn iyo laam bay ku aadeen markii miisaanka la saaray wa qaabaluu bizaa'idi zaa'idkiina waxay ku aadiyeen lafdahu ereygiisii bay ku aadiyeen xarafkiisii bay ku aadiyeen bicaynihi nafsad ahaantiisa fii nafsi lmithaali miithaalkii wasankii naftiisa xaal uu ku sugan yahay lafdigaasu wasankii almasuuqi lasoo dhalaaliyey lilictibaari ay limacrifati zaa'idi min alasli wuxuu leeyahay xarafka zaa'idka ah si loo garto xarafkii zaa'idka ahay nafsad ahaantiisii baa lagu aadiyey isaga naftiisiiyaa lagu aadiyey oo ku jira miisaankii tasriifiga ahaa miisaanka tasriifiga ah oo loo keenay limacrifati zaa'idi min alasli zaa'idkii asalka in la kala garto ilaan fa iyo cayn iyo laa maxaa loo keenay sideedaba miisaankan tasriifiga muxuu faa'iideeyaa almiisaanu tasriifi faa'iidadiisu maxay tahay in laga garto in la kala saaro soo ma aha asalka iyo zaa'idka in la kala saara loo keena soo ma aha almasuuqi almithaal waa wasanka almasuuqi loo keenay loo soo dhalaa lilictibaari ay limacrifati zaa'id naas ictibaar saasuu ka wadaa meeshan uu leeya waqaabaluu bizaa'idi lafdahu zaa'idkiina lafdigiisa ku aadiyeen muxuu ka wadaa tusaale ahaan kaiir ya-daan ku jirtaa waa zaa'id kaafta iyo ha'da iyo ra'duna waa usuul wasan markaan saaro marka waxay ii noqonay faciil bay ii noqonay soo maaha kaaftii marka maxay igu aadee fa'da ha'dana maxay igu aadee caynu kelimaha igu aadee ya-daanna ya-deediiyay ku aadee sooma jeedid waqaabaluu bizaaidi zaa'idkii xarafkii zaa'idka ahaay waa ya-da kaiir ku jirtaya bay waxay ku aabiyeen lafdahu xarafkiisii bay ku aabiyeen oo isla ya-dii ah laakiin yadaas daas xagay ku jirtaa dambe fii bicaynihi nafsadahaantiisay ku aadiyeen fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay wasankii wasankee faciil hadalkaas macnihiisa ma fahamteen yani wuxuu leeyahay xarafkan zaa'idka ah xarafkiisii nafsad ahaantiisa lagu aadina hadduu ya yahay na a lagu aadina hadduu alif yahay alifaa lagu aadina hadduu ba yahay baa lagu aadina hadduu siin yahay siina lagu aadina midkan marka zaa'idka oo kelimada ku jira midka uu ku aadaa oo asaga nafsad ahaantiisa ahna wuxuu ku jiraa miisaankii tasriifiga ahaa buu ku jiraa macnaas waa la fahamsoo maaha saas wada waqaabaluu bizaa'idi xarafkii zaa'idka ahaana waxay ku aadiyeen lafdahu xarafkiisii nafsad ahaantiisa hadduu alif yahay aliftiisii hadduu siin yahay siintiisii hadduu cayn yahay wahaakada fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay midkan oo wax lagu aadinaa midka lagu aadaa yacni fii nafsi lmithaali xaal uu ku sugan yahay wasankii nafsad ahaantiisa wadankii almasuuq ee lasoo dhalaa lilictibaari in lagu kala garto asalka ee zaa'idka walam yuqaabiluu bihi zaa'idkiina kuma aysan aadinin faa'al ficli kuma aadinin walaa caynahu kuma aysan aadinin walaa laamahu laamtis kuma aadinin bale lafaduu bihi zaa'idkii albatta go'naan waa ku dhawaaqeen sidiisay ugu dhawaaqeen ka wadaa sidiisaa marka ugu dhawaaqeen min daalika waxaa ka mida qowluna hadalkeen aan dhahno qacada mihaaluhu haddaan wasan saarno mihaaluhu hadda wuxuu ka wadaa wasankiisa ya mihaaluhu ee wasanhu wasankiisu facala waaye falqaafu qaafta faau lficli waa faau lficli deen fa ay ku aadeen walcaynu caynkuna caynuhu caynu lficli waaye wadaalu daal daalkuna laamuhu laamulficli waaye falxuruufu xuruuftu idan hadaba waa xuruuftee waa saddexda xaraf oo qacdaa qaaf iyo cayn iyo daal saddexdaas xaraf kulluhaa gebi ahaanteed usuulun waa usuul waa maxay usuul u tahay liannahaa tuqaabalu aw quubilat bilfaa'i waalcayni waalaam maxaa yeele fa iyo cayn iyo laam baa lagu aadiyey ay ku aaday faidaa qulta haddaad tidhaahdo yaqcudu haddaad tidhaahdo zidtalyaa ya-dii baad ziyaadisay zidtalyaa ya-dii baad ziyaadinee dheh oo aad ku ziyaadinee xaggee wasankiisii yaqcudu sooma aadan dhihin oo ya-soo sooma aadan kordhinin ya-daas ayadana waa inaad ku ziyaadiso maxay wasankii wasaara mihaalu mihaalkiisana yafcalu buu noqonayaa ya-dan marka waa zaa'id yaadan dan zaa'idka a ya ku aaday oo ku jirta yafcalu waa meesha uu ku leeyahay fii nafsi اlmithaali almasuuqi lilictibaar falyaa ya-du zaa'idatu waa zaa'ida liannaha laysat mawjuuda maxaa yeele ma joogto fi qacada qacdo kuma jirto adilada lagu garto ziyaadada waa saddex wayna noo imaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo midda ugu muhiimsanna waxaa la yidhaahdaa waa daliilkaas waxaa la yidhahdaa daliilu lishtiqaaq waa mid hadda meeshan uu kugu sheegay لأنahaa laysat mawjuuda fii qacda markuu ku le waa ishtiqaaqi waaye daliil kaloo waxaa jira la yidhaahdo alabatu ziyaada galabatu ziyaada daliil saddexaadaa jira adiladu marka way noo imaan doonaan haddii ilaa yidhaahdo oo waxay noogu imaan doonaan mawaadicu ziyaadati alxuruufi bay noogu imaan doontaa haddii ilaah yidhaahdo halkaas baa marka dhammaanteed insha allahu tacaala aan ku kala sheegi doonaa ayb wuxuu yidhi falyaa-u ya zaa'idatun waa zaa'ida liannaha laysat mawjuuda maxaa yeelay kuma jirto fii qacda qacda kuma jirto ishtiqaaqa marka wuxuu tusiyey markii ya-daani ay dhacday licilatin caaridana aysan u dhicin litakfiifina aysan u dhicin inay zaa'id tahay waa ishtiqaaqii adilada marka waa saddexaan dhahnay soo ma ahayn ishtiqaaq iyo qalabatu ziyaada iyo cadamu nadiir saddexdaas marka way noo imaan doonaa dii la yidhaahdo falqaafu qaafkii iyo walcayni wadaalu mawjuudatun waa joogtaa ayna tasarafat ilkelima kelimadu meel kastoo tasarufta naxwu qaacidun wa mutaqaacidun wa muqtacidun waa wada joogaan sooma jeeda qaaftii iyo cayntii iyo daalkii waa joogaan laakiin qaacid alifta ku jirtaaye muqtacidna ay ku jirtaa jirtay ka dhacday sooma waa ka maqan tahay fa fasuquuطuhaa fii muqtacid yadullu calaa ziyaadatiha soo ma aha waa ishtiqaaqi muqtacid miimta ku jirtaa qaacid miyay ku jirtaa kuma jirto maqnaashaha ay miimtu qaacid ay ka maqan tahay ama qaacaddo ay ka maqan tahay ama yaqcudu ay ka maqan tahayna wuxuu daliil u yahay miimtu inay zaa'id tahay yaqcudu yaada ku jirtaahi qaacid iyo mutaqaacid iyo muqtacid miyay ku jirtaa maqnaanshahay ka maqan tahay marka wuxuu ku tusinaya inay zaa'id tahay wahada huwa alishtiqaaq waa ishtiqaaqi markaas falalifu alifta iyo walmiimu miimta alifta qaacid ku jirta iyo walmiimu miimta oo mutaqaacid iyo muqtacid ku jirta iyo wataa-u ta oo muqtacid ku jirta zawaa'idu waa zawaa'id alifta qaacidna de waa ku jirtaa mutaqaacidna waa ku jirtaa miimtuna labadooda waa ku jirtaa oo mutaqaacidna waa ku jirtaa muqtacidna waa ku jirtaa wataau ta'dana mutaqaacibna waa muqtacinae way ku jirtaa zawaaid waa zawaaid liannaha laysad mawjuuda mawjuudatan fii qacada maxaa yael qacado kuma jiraan waaye waa ishtiqaaqii walidaalika saa daraaddeed zidtahaa xuruuftaas fi lmithaali mihaalkii baad ku ziyaadine mihaalkii almasuuqi loo keenay liictibaari zawaa'idi zaa'idka in laga garto min alwusuuli usuusha qaacid marka waxaa leedahay maxay wasankiisu muxuu noqonaa faacil marka qaacid aliftaa zaa'ida zaa'idka ah alifteedii nafsad ahaanteedii bay ku aaday aliftaasoo ku jirta fi lmiisaani tasriifi fii nafsi اlmithaali اlmasuuq lilictibaar buu ka wadaa fii nafsi اlmithaali masuuq lilictibaar waa qaacid dade waxaan ula jeedaa waa faacil la socyaa لأن ولذلika zidتha في المiثاaل miثaalkii almasuuqi ee loo keenay لاctibaari zawاid zawاid in la garto min الusuuli mutaqaacilna wasankiisu muxuu noqonaa markaas mutafaacil muqtacilna wasankiisu muxuu noqonaa muftacil sideedaa uu dhawaaqee walam tuqaabil biha xuruftaas ku aadin maysid faa-an faa ku aadin maysid walaa caynan cayn ku aadin maysid walaa laama laamna ku aadin maysid ee xaraf kasta xarafkiisa ku aadinee faqad baana waxaa caddaaday idan haddaba farqu maa bayna alasli wazaa'id farqiga u dhaxeeya kala duwanaanshaha u dhaxeeya asalka iyo zaa'idka waa caddaaday buu leeyahay waqad taqasaytu daalika arrinkaas kala tafriiqintiisa waan raadraacay fii tafsiiri tasriifi abi cuhmaan raximahu llah abuu cuhmaan almaasini tasriifkiisa tasriifkaas sharxitaankiisa baan ku raadraacay uu leeyahay tafsiirka hadda muxuu ka wadaa sharxitaankiisa waxaan soo sheegnay ibnu jinni inuu sharax ku leeyahay kitaab uu iska leeyahay abu cuثmaan almaazini loona yaqaano tasriif abi cuثmaan almaazini marka sharxiisana waxaa loo yaqaana almunsis baa loo yaqaana marka madbuuc waayo mawjuud waa la helaa marka wuxuu leeyahay meeshaas baan si fiican ugu raad raacay oo si fiican aan ugu faahfaahiyey buu leeyahay wayanbaqii waxaa habboon an taclama aydan lagu laabaya inaad ogaato inaad mar kale ogaato anna macnaa qowlinaa hadalkeenna alxuruufu zawaa'id marka aan leenahay ujeeddadiisu annamaa nuriidu bihi waxaan ka wadnaa oo keliya annahaa ayadu hiya ayaduba allatii midda inay tahay yajuusu ay bannaan tahay an tusaada in lagu ziyaadiyo fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood fayuqطacu calayhaa markaas waxaa la xukminaa fayuqطacu calayha fayuxkamu calayha markaas waxaa la xukminaa hunaaka meeshaas biziyaadati ziyaadaha lagu xukminaa idaa qaamat calayha adilaala haddii daliil loo helo ama daliilkaas ishtiqaaq ha ahaado ama cadamu nadiir ha ahaado ama qalabatu ziyaad ha ahaado xuruufu ziyaada toban soo nooma ahayn hum yatasaa'aluun ama sa'altumuuniihaa baa lagu jamcin jiray marka sidaa la leeyahay lagama wado meeshii siin aa ku aragto waa zaa'id hamze meeshaa ku aragto waa zaa'id waaw meeshaa ku aragto waa zaa'id saas lagama wado saasaa u qaadanin ee waxaa loola jeedaa haddii kelimadan xaraf lagu ziyaadinaa ziyaadadaasi waa inay tobankan mid kamida waa inuu noqdo tobankan xaraf mid kamida waa inuu noqdo allaahumma in ziyaadadu ay tahay maxay takraar inay taha maane hadday takraar ay tahay de xuruftoo dhan way ka wada imaane laakiin takraar haddaysan ahayn tobankan mid kamida waa inuu noqdo xarafka zaa'idka ah marka xurufu zawaaid macnaheeda saasaa laga wada lagama wado meeshii aad tobankan mid kamida ku aragto waa zaa'id saas loolama jeedo fayuqطcu calayha waxaa la xukminaa kelimadaas fayuqطcu calayha xuruuftaas waxaa la xukminaa hunaaka meeshaas oo lagu ziyaadiye yacni biziyaadati ziyaada lagu xukminaa idaa qaamat calayha dilaala haddii daliil loo helo marka dilaalana waa la yidhaahdaa dalaalana waa la yidhaahdaa dulaalana waa la yidhaahdaa daalku markaa saddexda xarako way ku bannaantahay waa masder dalla masderkiisa dilaalana waa la yidhaahdaa dalaalana waa la yidhaahdaa dulaalana waa la dhahaa waa musallas alwal walasnaa nuriidu kama wadno walasnaa ma ahi nuriidu inaan ula jeedno annahaa ida laabudda inay laga maarmaan ay tahay min an takuuna inay ahaato fii kulli mawdicin meel kasta zaa'idatan meel kasta waa ku haragta inay zaa'id tahay saasuu lama jeednuu leeyahay fa haadaa midkaani muxaalun ay mustaxiilun waa mustaxiil waaye waa waxaan suuragal ahayn alaa taraa soo arki maysid anna awaa mihaaluhu mihaalkiisu facala facala inuu yahay haddii wasankiisu marka facalo yahay maxaa meeshaas ka fahamtay hamsadu inay tahay asal wawduna asal aliftan oo asalkeedu ya-da ahaydna inay tahay asal ilaan haddaysan usuuna usuul ahayn fa iyo cayn ilaam kuna aadeen soo ma aha wamaca dalika hamsadan iyo wawdan iyo ya-daani sa'altumuuniha waa ku jireen tumuuniha waa ku jireen hadda meeshaan usuul bay ku yihiin wa ana alhamzata hamzada walwaaw wa ana alhamzata hamzada walwaawu saasuu idiin qori maayo wa ana alhamzata walwaawu walyaaa saas uma qoraayo saxmihaa maxaa la leeyahay walwaawa waa in saas la dhaho wa alhamzata hamzada iyo walwaawa waawda iyo walyaaa allatii ya-daasoo inqalabat ilalifu aliftu canhaa iyada ka soo gadoontay ilaan awaa hadda alif baa u dambaysa aliftaasi laakiin waa munqaliba can yaa-in asalkeedii awaya bay ahayd kadibna taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba alifan su-aal baa marka halkan taalla su-aashaas guuleedaas kale awaa asalkiisii awaya buu ahaa waawdan taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faquliba alifan maxaa loo cilay waaye alif maxaa loogu rogi waaye ha soo ma ahayn waawdan caynulkelimaha ah waa mutaxarik fatxana way ka horeysaa maxaa alif loogu rogi waaye alifaa ka dambaysa alif agee uga dambaysa yaa ka dambayse awaya soo ma aha asalkeeda ayadoo sidaas ay tahay maxaa wadana if loogu rogi waayey sababta loo cilayna laamulkelimaha oo oh, cayntaan loo cilaynaya baa eh, rabaa amaan su-aasha sabab sababta laamulkelimaha loo cilay waa cilayda sabab caynta maxaa u cilay weysay maxaa u cilaali weysay cabdiرaحmaan laba cila lama jamcin karo sax lama jamcin karo hal cila haddaan ka dhigto ka waran laamtana aan dhaafto cayntana aan cileeyo ya inay saakin tahay haye saddex alifa kulme haye oo maxaa alifta loo kulmeeyaada sideedaan u dhaafanaa hamsadana sideedaan u dhaafanaa markaasa waxaan leeyahay aya baan dhahayaa sax alifta ma waxay uga dambaynaya ka dambeysa iyada maba cilaynaayo ha maxaa diidaya waa soo marnay ma haysaan e ha lamkaa la cileeyaa waa soo sheegnay kitaabka akhirkiisaan kusoo marnay afcaasha caynkaasna way badan yihiin hawaa iyo nawaa iyo kulli waa labada mid haddii cayntu ay jiran tahay oo ay cilaal u baahan tahay laamtuna ay jiran tahay oo ay cilaal u baahan tahay laamtaa la cileeyaa sababta loo cilaynaa waxay tahay laba culays haddii ay kulmaan labadooda midka daran baa la daaweeyaa laba cudur hadday kulmaan kan daran soo lama hormariyo in saas ahayn laamtan darafkay jirtaa darafkuna waa meesha ugu culayska badan kelimada saas ma ogedi cayntu marka xoogaa way ka fududahay cayntu iclaal waa u baahan tahay waa sax laakiin laamto iclaal u baahan kana culays badan baa meesha joogta markaa laamta markii aa cillayso cayntana kuma dari karti sababtoo ah laba iclaal oo mutawaaliyin hal kelimad kelima kuma kulmi karaan marka meesha culayska badan markii aa soo xallido midaan dhexda ku jirto oo cayntaa markaa u timaado ayadana ma iclaalin karta ilain laba iclaal oo mutawaaliyeyna kelimad kuma kulmi karaan sideedaa faraha uga qaadee macnahaas ma fahanteen saas waa markaas alaa taraa soo arki mayse ana awa mihaaluhu mihaalkiisa facala inuu yahay wa ana alhamzata wاlwaawa wاlyaa alatii ya inqalabat اlalifu aliftu canha ayaday ka soo gadoontay kulluhaa dhammaanteed busulun sul inay tahay wain kaana qad yumkinu inkastoo suragal ay tahay an takuna inay ahaato xuruuftaasi fii kayri lmawdici meeshaan meel fii kayri hada almawdic yacni meeshaan meelaan ahayn zawaa'idda inay zawaa'id ku noqotaan waa dhici kartaa wa haadaa waadixun saas waa iska cadyahay buu yidhahda faahfaahin uma baana mawaadicu ziyaada meelaha wax lagu ziyaadiyo waclam ogow anna likulli xarfin xaraf kasta oo min haadihi alxuruufi oo xuruuftan ka mid ah waa xuruuftee xuruuftii tobanka ahayd oo sa'altumuuniiha aan ku jamcinay waclam ogow anna likulli xarfin xaraf kasta oo min haadihi alxuruufi mawdican meel baa u sugnaatay mawdicaas oo takuru fiihi ziyaadatuhu ziyaadadiisu ay ku badan tahay wa mowdican meel buu leeyahay meeshaasoo taqilu ay ziyaadatuhu ziyaadadiisu ay ku yar tahay fiihi mowdica dhexdiisa meel ziyaadadiisu ay ku badan tahay meelay ku yar tahay baa jira wa rubbama ikhtasa alxarfu waxaa dhici karta xarafka inuu la khaas noqdo bimowdicin meel mowdicaasoo laa yuujadu asaga aan la heli karin zaa'idan isagoo zaa'id ah ilaa fiihi mowdicaas maahane waxaa dhici karta hal meeloo uu zaa'id uu ku noqdo inuu leeyaha dhici karta xaraf saasa xuruufu saalkumuniya maku jiraa hal meel keliya lagu ziyaadiyo laamtaa ka mida soo maaha laamta waxaa lagu ziyaadiyay aakhirka sida zaydal iyo cabdal iyo keliyaa lagu ziyaadiya sooma inaan dhicin kelimada aakhirkeedaa lagu ziyaadiyaa meelaan meeshaas in laguma ziyaadiyo warubama اkhtasى xarfu bimowdici mowdicaas walaa yuujadu zaa'dan xarfkan layan siwa zaa'id ilaa fii mowdicaas maane facrif haddaba aqoonso tilka amaakina meelahaas bimaa adkuruhu laka waxaan kuu sheegi doonana ku aqoonso oo qawaacidda ah bimaa qawaaciddana ku aqoonso qawaaciddaasu adkuruhu laka aan kuu sheegaa walyakun ilxukmu xukunku cala alakari midka badan dushiisa aado laa cala alaqali midka yar korkiisa yuusan ahaanin meeshaan wuxuu ku ishaaraa daliilkii aan u bixinay qalabatu ziyaada haddii ishtiqaaq lagu ogaado xaraf inuu meel zaa'id uu ku yahay ishtiqaaq baa waxaa lagu ogaaday ziyaadadiisu inay meel ku badan tahay kelimada awalkeeda tusaale ahaan kelimad rubaaci ah awalkeedabaa waxaa lagu ogaaday ishtiqaaqna laga soo ogaaday in tusaale ahaan xarafkan uu zaa'id uu ku yahay wax badan baa la arkay maalintii dambea waxaa la arkay kelimad ishtiqaaq aan loo hayn meel kaloo loo raacana lama arko waa kelimad rubaaci ah awalkeedan hamza ku jirta wuxuu leeyahay hamzadaas waa inaad xukmido inay zaa'id tahay laakiin ishtiqaaq kuma tusinaya ziyaadadeeda ee waxaa ku tusinaya alxukmu cala alaktar maxaa yeelay hamzada in badan oo ka mid ah baa kelimaadka rubaaciyaadka ah waxaa lagu arkay tusaale ahaan hamsadan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan waxaa lagu arkay inay awalka zaa'id ay ka noqoto baa lagu arkay haddii marka kelimad ay noo timaado oo rubaaci awalkan hamse ay ugu jirto ishtiqaaqna aynaan haynin waa inaan kuwii saaxiibadeeda waa inaan raacino meeshii maalin kasta aa mari jirtay maalinta dambe inaa mare waa la qiyaasi karaa soo maaha tusaale ahaan axmar iyo asfar iyo akbar iyo acdam iyo aswad iyo abyad iyo akhdar iyo asraq iyo waxaas oo dhan hamsadooda baa zaa'id soo ma aha waxaana lagu ogaaday maxay ishtiqaaq sababtoo ah min alxumrati baa laga keenay wamin al waxaa laga keenay wamin e, wamin albayaadi baa laga keenay wa min azurqati baa laga keenay wa min alcidama baa laga keenay ishtiqaaqa marka waxaa lagu ogaaday hamsadaas oo akbar iyo asraq iyo aswad iyo axmar ku jirta inay zaa'idka ishtiqaaqan ku ogaanay laakiin waxaan haynaa kelimad ishtiqaaq meel loo raacaan lahayn oo ah afkal afkal wuuna noo sheegi doona haddii ilaa yidhaahdo afkal macnaheedu waa qofka inuu gariiro cabsi darteed waa inuu la gariiro asaabatu afkal baa lahaa qofkaas waxaa ku dhacay gariir baa ku dhacay afkalun ma ahaya munصarif ma waa kayru munsarif wlmaanicu lahu min sarfihe alwasfiyatu wasn ficli baa ku jira sida axmed asfar oo kale waaye baa ku jirta asaabatu afkalu baa lahaa qofkaas afkal baa ku dhacay yani gariir cabsi darteed ishtiqaaq hadda loo raaca lama haayo laakiin waxaan xukminaynaa haddana hamsadan inay zaa'id tahay daliilka lagu xukminaa muxuu yahay qalabatu ziyaada qalabatu ziyaada waxaa loola jeedaa liannaa calimnaa galabata ziyaadati اlhamza fi hada almawdici biاlishtiqaaq fanaxkumu اlآana biziyaadatiha bihada اdaliil aladi huwa qalabatu ziyaada qalabatu ziyaada marka lagu xukminaa walyakun ilxukmu xuunku aado cala alakar sida badan korkiisa kuwa badan korkooda aado laa cala alaqali mid yar laakiin haddii laba meel iyo wax lamida ay noqdaan kaas daliil ma noqdo qalabatu ziyaada lama dha waa in ziyaadadu qaalib waa inay noqoto wallahu aclam markaas